أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اللهم صل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون runahaantii mutamarka sanadkan wuxuu ku soo beegmay xilli bishii barakaysnayd ee ramadaan aanay nooga harsanayn ilaa maalmo iyadu farku tirisa mooyaane saa darteed waxaa mudnaanta aanu siinay in qaybtan haddana aanu kaga hadalno in yar oo axkaama oo duuduuban si dadka marka ay sahay ugu noqoto oo bisha ramadaan marka la soo gaaro su-aalo fara badanoo la isweydiin lahaa jawaabahooda qofka hore u qaato iyo nadwo iyadu iman doonto aanu kaga hadli doonno masaa-isha daqiiqa ah ee la xiriirta soonka dadka degan meelaha aanu degannaha biidn illaahi subxaanah wa tacaala taana waxaa wada mushaarakayn doona culimmada haddii ilaahi subxaana wa tacaala yidhaahdo soonku sidaad ogtihiin aayaddoona hadda ina tiri ilaahay waajib buu ka dhigay culimmadoo dhanna wax khilaaf ka keenay ma laha inuu soonku waajib yahay qofkii ka taga oo yidhaahda layguma laha soonna iguma waajibo inuu xeraada islaamka uu ka baxsan yahana cid warka keentay markaa ma laha maxaa yeelay waa fariido ilaahi subxaana wa tacaala u waajibiyey innaguna manihii ummaddii ugu horraysay ee ilaahay waajibkan uu saaray laakiin ummada innaga inaga horreeyey na waa lagu waajibiyey ama ku kala duunaanna eh habka loo soomayo iyo sida loo soomayo iyo saacadaha la soomayo waan ku kala duunaan karnaa laakiin isku soo duuduub bisha ramadaan amaba in la soomaayo ilaahi subxana wa tacala ummada oo dhan buu u saaray haddaba mar haddii arrinku uu sidaa uu yahay ayaa haddana wuxuu nebiga sala allahu calayh wasalam uu tilmaamay qofkii cudurdaar la'aan kaga taga ee soomi waaya iyadoo soonka uu waajib uu ku yahay inuu ku dhacay dembi ka mida dunuubta teeda waaweyn saa darteed buu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ka hadlay riyadii arkay inuu arkay dad la cadaabayo iyo codad soo baxay ayuu arkay nabiga sal alla alay wasalam markuu weydiinay waxaa la yidhi waa waa ahli nnaar waa dadka la cadaabayo codadkooda iyo qayladooda wey kadib nebiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu arkay dad meel ka soo laadlaada oo saah la ysugu riiqayo oo dhiigga uu ka daadanayo markuu nebiga sal alla alay wasalam uu weydiiyey waxa la yidhi kuwan waa kuwa afuri jiray iyadoo waqtigii soonka bimacnaa aan la gaarin wakhtigii la afuuri lahaa halkaa marka xadiidka wuxuu taabtay qofka soonka ka tegay keliya maaha isagoo xitaa sooman hadduu iska afuro iyadoo xilligii la afuuri lahaa aanu gaarin cadaabkaa daran buu leey sida xadiidka markaa ka muuqata iyadoo saa ay tahay haddana ayaa waxaa laynoo sheegay fadli gaara fadligu waxa uu yahay sida nebiga sal alla aleh wasalam uu tilmaamayo xadiidkii xadiisulqudsiga ahaa alsawmu lii amaba camal walba ee bini aadamka uu qabtaaye isaga iska leh laakiin ila asiyaam fainahu lii wa ana ajzii bihi soonka anaa iska leh abaalmarkiisa anaa bixinayo dama waxaan rabaa inaan dulmar ku maro fadaa'isha iyo tarkiibka dadka marka lagu boorinayo halkaan u socda waxa ay tahay meesha axkaamta la xiriirto cinwaanku kelimaduna ay tahay axkaamu siyaam fawaa'id fara badan buu leeyahay waxaa ugu horeeya lacalakum tattaquun buu ilaahay subxaana wa tacaala ina leeyahay inay nafsaddu iyadu markaa la liisanto oo la tababaro oo la carbiyo maxaa yeelay maalmaha farakutiriska ah ee laga yaabo inay sagaalaaatan maalmood noqdaan ama soddon maalmood noqdaan maalmaha waxaa la rabaa qofka mu'minka ah inuu halkaas uu ka sahay qaato oo bateriga iimaaniga uu danabaysto oo markaa kaalinta iimaaniga uu shidaalka uu ka buuxsado si markaa sahayadaasi ugu gaara sanadka kale ee soo socda waxayna ahaan jireen dadkii inaga inaga horreeyey salafu hadihi alumma ramadaan markuu lix bil ka harsan bay gacmaha ilaahay u ridan jireen ilahi wale ilahu ina gaarsii markuu sama ramadaan saa u tagana lix bilood bay ilaahay baryi jireen iyagoo leh ilaahu ramadaankii tegay ilahu naga aqbal haddaba bimacnaa mawduucaasu wuxuu leeyahay fawaa'id muhiima ta kale aadaab baa jirta looga baahanyaa qofka soomay inuu la yimaado aadaabta koowaad waxaa ugu horeeya kow qofku inuu ku dadaalo suxuurta hadduu heli karo inuu suxuurto xilli dambe intaanay salaada fajarka la gaarin ka hor oo afxirashadu intaanay bilaabanin ka hor uu suxuurta waqtiga u dibdhigi karana aad bay u wanaagsan tahay nebiga sala allahu caleyh wasalam isaga ayna yidhi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka war suxuurta suxuurta baraka ku jirtee waxaa kaloo laynooga baahan yahay waqtiga afurka marka la gaaro iyadan afarka in la dadajiyo waa inaadan sugin inaadan dhihin ilaa ma aragtay aan ka gaaraya meesha dhowr kilomitr baanu sii jaraynaa kan baanu sii jaraynaa amaba xoogaa yar ama horta aanu tukanno markaa sunnaysanno kadib aanu afuraynaa maaha sunnada nebiga sal ly slm waxay tahay haddii la gaaro waqtigii la afuri lahaa qofka inuu dadajiyo waxaa kaloo iyaduna loo baahan yahay aadaabta waxaa ka mida ah, qofka marka uu soomay inuusan ku mashquulin baraamijtan tirada badan ee ciidda aad iyo aad u badan ee barnaamijta la soo gelinaya telefisyoonada oo la barnaamijkii telefisyooniga ahaa musalsalkii kan aha shalaamadii sidaa ahayd ee muxuu ahaa turubkii la ciyaari lahaa barnaamijtan ilan bishan waxaa la yidhaha bil la rabo in cibaadada la buuxiyo oo la shidaal qaato qofka waxaad arkaysa isagoo ku mashquulaya turub la ciyaaraya iyo barnaamij kale waxaa kaloo iyadana muhiima bisha qofka marka uu sooman yahay xadgudub baa iman kara hadalla dhaaf baa iman kara dadku way isku dhici karaan qofku inuu yidhaahdo allahuma inii saa'im waxay ka mid tahay waxyaabaha looga baahan qofka muuminkaa waxaa kaloo iyadana muhiima bishan maaha bil laga aarsado cuntada maaha kow iyo toban bilood baa wax la soo cuneeyey maaha bishan marka wax la cunayo qofka inuu calooshiisa uu buuxiyo maaha in yar ee dhabarkiisa taagi karaay inuu ku gaabsado waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kaloo loo baahan yahay waa bisha loo baahan yahay in dadka kale ee dhibaataysan aad iyo aad loo milicsado oo wax laga siiyo afurka wax laga siiyo oo wax loo diro saas darteed markaanu soomayno haddii biilkayagu ahaan jiray maalan boqol hadduu ahaan jiray waa inuu soddon noqdo lixdan kalena dadka kale loo qoondeeyo halkaana waxay ka midta waxyaabaha loo baahan yahay waxaa kaloo iyadana muhiima ah, mas'alada la leeyahay niyada dadku badanaa waa ay ka tagaan niyada niyada waa daruuri qofku inuu niyeysto inuu bir ramadaan uu soomayo iyaduna marka waa daruuri intaa marka waa in kooban idinkuna aad taqaanaan oon dulmar aan ku samayn halka waxaan usoo dhaadhacaynaa qaybtii inaga khusaysay cinwaanka oo ah soonku iyo axkaamtiisa soonku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood marka ay taagan tahay xiriirintiisa inaan la xiriirin soon waxaa jira in la xiriiriya ay tahay bir ramadaan oo kale qofka ma heli karaa ma dhihi karaa waxaan soomaya toban maalmood labaatan maalmood waan nasanayaa maya waa inuu xidhiiriyo kow kafaarada qof hadduu qof dilo si kamaa ah uu ku dilo oo aayaddan inalahi laba bilood waa inuu soomo ay leedahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi shahrayni mutataabicayn laba bilood oo xidhiira oo hadduu afuro dib buu usoo celinayo waxaa kaloo la mida ah, oo anuu iman doonna iyadoo faahfaahsan ninka iyo naagta isqaba labada ruux ee lamaanaha ah hadday isu galmoodaan bir ramadaan gudaheed iyagana waxaa laga rabaa inay soonkii ay la yimaadaan isagoo mutataabica waanu iman doonnaa biidn illahi subxaana wa tacaala labada bil ee la sheegay nooc waxaa jira marka isagu khasab aanu ahayn in la xiriiriyo sida maalan bir ramadaan maa maalmo kaa tegin toban maalmood labaatan maalmood safar baad ahay dib dambaad ka soo qallaynaysaa kuma khasbanid marka inaad dhahdid maalan tobankii waan xiriirinayaa maalan gabadhii muslimada ahayd iyadu marka uu kaga tegay macduurka ahayd uu dhiigga uu kaga tegay wiig baa dhaafay soonka markay qallaynayso sanadka inta ka harsan oo ramadaan kale intii laga gaarayo khasamaa toddobada maalmood inay xiriiriso hadday doonto wiikendi walba ay soomi kartaa haday doonto waxay soomi kartaa maalin walba isniina way tartiibsan kartaa khasab maaha waxaa la mida ah tobanka maalmood ee qofka hadiga heli waaya markuu xajka u aado qofka qofku markuu mutamatic u yahay iyo axkaamtii kale la xiriirtay waa la yidhi waa inuu wax gowracaa hadduusan wax gowrici karinna qur-aanka waa tanuu leeyahay ma aragtay toban maalmood ha soomo yani fa siyaamu oo in la soomo tilka casharatun kaamila marka waa toban maalmood tobankaa maalmood marka kuma khasbano qofka inuu hee xiriiriyo kuma khasbano waxa la mida oo kale kafaaratulyamiinka o kale qofka markuu dhaarto qofka markuu dhaarto ee la saddex maalmood waa inaa soontahay saddexdaa maalmood inay xiriir noqoto khasab maaha si marka jumhuurta ra'yigooda marka la qabto waxaa kaloo jira soonka marka markuu taagan yahay noocee la xiriiriyaa iyo midka aan la xiriirin labada xukum wey soon kale waxaa jira isaguna tatawuca iska furan soonkaasu sida maalan cashuura marka la soomayo oo kale tobanka muxaram ayaamul biidka oo maanta kow ay tahay bil marka laga hadlaya bishaan aan hadda aanu ku jirno isniin iyo khamiis oo kale shawaal oo kale wamaa ilaa dalik waxaa kaloo jira soon linaga reebay oo ah maalin jimca ah keligii inaad la beegatid keligii inaad soontidna waa la diiday waxaa kaloo la diiday maalin sabtiya keligii inaad soontid inaad ka hormarinaysid ama ka dibdhigaysid mooyane ilaa allaahumma qofka qalla lagu leeyahay maalan hadda maalan ramadaankii baa soo socda nin baa safar ahaa ramadaankii lasoo dhaafay weli maalmaa u harsan maalmaa u harsan ama maalin baa u harsan maalintii saa dambe oo kale marka ramadaan ay tahay berrioo kale waa sabti maalin kale ma hayso ma waxaan leenahay sabti bay kusoo beegantay ma soomaysid maya waa farid waa hormarinaya qofkaasu wuu soomaya baan ula jeedaa axkaamta kale ee loon baahayn waxaa ka mid ah, iyaduna waxaa xaaraama ah labada ciidood ee ciidulfitriga ciiduladxaa in la soomo ma bannaano sidaasoo kale maalmaha ayaamu tashriiqa ah ee qofka xaajiga ah ee kow iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaadna lama soomo axkaamta waxaa ka mid ah in layska hubiyo bishu inay soo gashay oo aan ula jeeda maalan ama inaan aragno ama haddii ay noo suurtoobi weydo soddon maalmood inay buuxsanto bishii shacbaan shacbaan markii soddon maalmood ay buuxsanto uma baahnayd inaad dhahday bir ramadaan miyaa la soomaya goormaa la soomaya maxaa yeele khalaas soonka wuu bilowday waxaa kaloo aan u dhaadhacaynaa iyadana axkaamta la xiriirta soonkayuu ku waajibaa soonku wuxuu ku waajibaa qof kasta ee muslima dhegta u fur ee qaangaara garasho leh nag awood u leh wax alla wixii soonka ka reebi lahaana meesha aanay jirin maalan hadda haddaan mithaal soo qaadanno oo kale gabar muslimadoo iyadu qaangaara ah, oo muslimad waa qaangaar caqligeedu wuu joogaa awood bay u leedahay inay soonto laakiin xaydkii baa u jooga ama haweenaydii waa ay umushay oo dhiiggii dhalmada weli socda qofkaasoo kale ma soomayo soonkaa marka dib danbaa laga soo qallaynaya markaan leenahay qaangaar markaan leenahay wuxuu noqon karaa qofka wuxuu ku qaangaari karaa dhowr astaamood mid ka mida marka la hela ama la wada helo oo ay ka mid tahay qofkii inay maridu ay soo dhaafto in caanadii ama bisqintii inay soo baxdo inuu qofka shan iyo toban sano markaa uu gaaro badanaa marka waxaa imaada su aalah inay waalidiintu ay yidhaahdaan heblo ay qaangaartay hebelna uu qaangaara laakiin waxaad mooddaa inuu daciif yahay aanuu soomi karin qofka horta soonka waa lagu leeyahy ogow laakiin adoo xitaa weyn oo soddon jira oo labaatan jira oo awooddaadu ay dhan tahay ba waxaa laga yaabaa sida soonka u soo wadi marka duhurka la gaaray inaadba wadi weydi waa iska afuraysaa maxaa yaele hadihi alxaala way kugu adkaatay sooma dibdamba ka soo qallee qofka laa yukallif lahu nafsan ilaa wasaxa laakiin ibtidaa'an iyadoo soonkii aan la gaarin in markiiba ilmaha la geliyo ma aragtay xeero ah oo la leeyahay xeero in la geliyo la yidhahdo heble ma soomi karta hebelna ma soomi karo maxaa yeele jirkoodu ma saamaxaya fisikali uma diyaarsanaa waxay ka mid tahay khaladaadka aanu galnay ka mid tahay waxaa kaloo iyaduna sunnada ah in ciyaalka iyagoo yaryar lagu tarbiyeeyo sidii xadiidkii binti mucawad uu muujinayo haddii ay dhacdo nin kaafira inuu soo islaamo ama ilmo yar baa qaangaare ama qof marka hore miirka uu ka tegey ayaa soo islaamay iyadoo bir ramadaan lagu jiro ramadaan oo kow ah duhurkii marka la marayay baa nin soo islaamay yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah amaba ilmo yar baa qaan gaadhay oo markiiba calaamaddii baa ka soo muuqatay ama gabadhii dhiiggii baa markii kasoo kama yimidba ama qof markiisa hore qof waalan inoo ahaa baa ilahay subxana wa tacala maskaxdiisa soo celiy isagoo dadka kala gartay imaamkiisa uu joogaanu aragnay haadihi alxaala culimmadu waxay dhaheen inta ahlul ahlulwujuub ay noqdeen maalinka intiisa ka harsan qofkaasu waxba ma cunayo soonkaasu laakiin waa soo qallaynayaa laakiin maalinka inta ka harsan ma cunayo waxaa kaloo iyadana muhiima dad waxaa jira isku dardarma maankooda uu tago waxay culimmadu ay dhaheen xaaladda maankiisa uu joogana soonka waa laga rabaa xaaladdu maankiisu uu foofsan yahay oo maankiisa aanu jooginna soonka lagama rabo yacni maalan kaba dhig maalan qofkii maalmuu isku dardarsamay maankiisa ma joogo wuu tagay maalmana caadiba u jooga hadihi lxaala qofka isaga inta uu joogana waa lagala xisaabtamaya inta maanka uu maqanyana ilaahay subxaana wa tacaala wuu cafiyey hadihi waxay ka mid tahay axkaamta aan u baahana inaan fahmno haddii qof uu soo haleelay biramadaan bir ramadaan gudaheeduu dhintay qofka isaga wax qallaad laga rabo ma laha maalan waxa laga yaaba qofka inuu yidhaahdo aabahay baa bir ramadaan Eh, ma aragtay intaan la gaarin buu dhintay maxaan ka lagaama rabo ama bishii buu dhintay lagaama rabo maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay faman shahida minkum ashahra falyasum laakiin haddii uu bishii intuu soo haleelay oo bil shawaal uu dhintay ramadaantii lasoo dhaafana aanuu soomin markaasoo kale waa laga qallaynaya waxaa kaloo iyaduna muhiima haddii ay dhacdo qof baa si jahli ah wax isaga cuna ama laba ruuxoo lamaano ah baa isu galmooda bir ramadaan iyadoo lagu jiro waana jahli yani bimacnaa ma oga in waxaanu xaaraam ay yihiin maalan qof soo islaama oo kale ama nin ku kora meel culimmadu ay ka fog yihiin diinta aanan ogeyn inkastoo cudurkaasu maanta aanu shaqaynayn maxaa yeele maanta accessibilitygu dadku ay u heli karaan informationka iyo aqoonta diineed aad bay u badan tahay sidii hore maaha nin walba mobiilka ku sita laakiin haddii ay dhacdo sideeda oo kale culimmada waxay leeyihin waa loo cuduraya qofkaasoo kale laakiin haddoona sida ahayn cudurdaar ma jiro waxaanu imanaynaa haddana qofka musaafirka ah waxaan rabaa mawaadiicdan deg deg baan u maraya laakiin in dhagaha u furtaan qaybaha ugu muhiimsan lagaba yaabo inay su-aalaha xitaa lagu soo qaadan musaafirka safarka aniga aan ku afuri karo waa safarkee nacam waa ay jirtaa mid ina yiri intaasoo kilomitr intaasoo mayl laakiin waxaan ku soo koobayaa hadalka ibn taymiya ibna daqiiq alciid maxaan inaga safar u noqon hadda dad baa ilana fadhiya ee mu'tamarka inoo yimid markii reerahooda ay ka soo tegayen waxay lahaayeen mu'tamarkii oslaanu aadaynaa waanu safraynaa kelimaddaa safar wixii curfiya norm raggeennan dadkeennan meesha degan wixii aan safar u noqon ayaa safara waxaa laga yaabaa in maanta sagaashan kilomitr la jaro dadkun aanay safar u ahayn oo subax inta la tago laga soo laabto ama dukaamadii iyo meelihii laga adeegan lahaa inay tahaba oo odagu uu baxo oo soo laabto oo islaamtu ay baxdo ay soo laabato ilmuhu ay baxaan ay soo laabtaan wuxuu curfi wixii ah curfiga ayaa halbeegmi kara run ahaantii sidaasay culimmadu yidhaahdeen oo kale safar haddii aad gashid salaadiina waad isku dari kartaa waadna gaabin kartaa soonkiina waad afuri kartaa dib dambe waad ka soo qalaynaysaa biidn illaahi subxaana wa tacaala mowduucaas marka inaan ku baraarugno ay tahay asal ahaan waxaa kaloo iyadana muhiima ah. qofka musaafirka ah ama adugu kar ama ha karin soonkii ha kuu sahlanaado ama ha kugu adkaado waad afuri kartaa maxay ruqsadna ilahi subxana wa tacaala bixiye qaar baa marka waxay ku leeyihiin maya maantu maanta arrinkuu ka duwan yaho gawaari baa lagu safraa lahoo diyaarad baa la raacaayo hotel five star baa la degaayo qofka dhibaatada ma arkay maxaa yeele waxaan leenahay aslan fiqhiyan islaamku ama sharciga islaamka kuma xirin soonku sucuubatu sucuubatuhu mashaqatuhu lagama hadlin ee waxaa lagu xiray bimujaradi safar mar haddii manaadku uu ku xiran yahay bimujaradi safar qofka marba hadduu safro xataa adoo lugsis ku jira waad afuri kartaa laakiin shardiga wuxuu yahay inad dibdiba ka soo qallaysa waxaa kaloo iyadana muhiima qofka raba inuu safro qofka isaga ah ee loo ogol yahay inuu afuro afurkaas waxaad niyeysanaysaa markaad safarka gashid yani maalan hadda diyaarad baa ii go-an maalan berri subaxii oo kale inaan baxo kale siddeed ama tobankii baa bixi doonaa maalan kaba dhig habeenkii waa inaan dhihin caawa ma suxuuranayo subaxina markaan soo tooso waa inaan rootiga ismarsan oon shaha aanan cabbin oo biyo aanan kaban leesh maxaad weli ma safrin waxaa laga yaaba diyaaraddu inay baaqato waxa laga gaarigu inuu banjaro waxa laga dhib inuu ugu yimaado aan safri waayo ilaa aan gudo gala safarkii oo diyaaraddu ila kacdo gaarigii igala baxo magaalada igala baxo ma afuri karo mowduucaasna inaan ku baraarugno wey waxaa kaloo iyadana muhiima ah. maalan waan safray markaan safrayay anoo jooga meeshan oosla jooga ayaa waxaan safray iyadoo aw afurku iiga harsan yahay laba saacadood amaba waxaa ii hasan shan saacadood diyaaraddii baa ila kacday hawadaasay gashay hawadu markay gashay musac kadib meeshii aan joogay jawigii qorraxdu way dhacday maxaan ka yeelayaa ma afuraya mise waa soomaya waad maan sii wadaya maxaan ka yeelaya jawaaba hadde waan afuraya maxaa yeelay meesha aan joogay qorraxdu way dhacday soo maaha kaba dhig maalan waa diyaaraddu waxay la kacday iyadoo ay ii harsantaha labaatan daqiiqo afarkii diyaaraddu markay kacday baa waxaan arkay inay qoraxdu weli soo taaganta saddex sac kadib bay dhacday soonka ma sii misoo afuraya waan sii wadaya maxaa yeele maxaa i xukuma halka aan jooga ay xukunta mawduucaas marka inaan ku baraaruno wey yani bimacnaa marna waxaa laga yaabay inuu adiga kuu faa'ideeyo oo iyadoo shan saacdood toddoba saacdood ay kuu harsan tahay nus sac kadib inaad halkaa afurtid waxaa kaloo suurtagala ah inay kugu dheeraatana waa suurtagal mawduuca isaguna mowduuc marka muhiim waan safray meeqa maalmood baa laii ogol yahay inaan cuno oon cabbo bisharti inaan dibdama ka soo qallaynayo ra'yiga jumhuurta afar maalmood ku gaabso inkastoo aaraadu ay tilmaamayso qofku intuu musaafir uu yahaba bil ha noqoto inuu afuri karo laakiin dhexdhexayso ah oo midaana dooda ka taagnayn ba waxay tahay afar maalmood baa lagu ogolyahay qofka laba reeraha ah maalan halkana reer baad jooga waddan kalena reer baad jooga intana waxaa tahay muqiim meesha kalena muqiim baa tahay halkanna soonka waad dhammaystiraysaa waad soomaysaa halkaa markaa joogtana waad soomaysaa oo ma lihid safar baan galay maxaa yeele xaggaba waxaa kuu jooga reer kalea kuu jooga waxaa kaloo iyadana muhiima waan safray mathalan meel baan aaday meesha aan aaday dadka xukumka ay leeyihiin baa mar walba la qaadanaya yacni bimacnaa maalintay affurayaanna waan la afuraya maalintay afxiranayan waan la afli xiranaya maxaa yeele nabiga sal lla alay waslam xadiidkiisa caamka saas u ahle sala allahu calayhi wasalam dad baa marka waxaa jira shaqadooduba ay tahay inay safraan maalan hadda dabcan dadka ku shaqeeya basaska oo kale ama tareennada ku shaqeeya waxaa laga yaabaa halkan buu dadka qaadaya ilaa etobori ilaa stockholm ilaa orobur buu soconayaa maalin walbaba safar buu ku jira ama diyaarad buu wadaa waa pilot maalin safar buu ku jira bisha ramadaanna way timid maxaanu ka yeelaynaa qofkan waxaan leenahay mar walbaba oo aad safarta ku jirtid xaq baad u leedahay inaad afurtid xataa joogtaha ku noqoto qaar waxay leeyiin maya safarka laga hadlaya waa safarka maruun soo diriya laakiin waxaan joogtada maaha maya mar walbo qofka kan haddiiba shaqadiisa ay tahay kulla yowm waa loo ogolya maxaa yeelay axkaamtii baa dabcan mar walba waxaan soo koobayaa halka ra'yigu u arjaxsan yahay anoo khilaaf aan idinla gelayn waan isleeyahay halkaas sidaasaa marka ku sahlantaa biidn illahi subxana wa tacaala haddaba waxaa kaloo iyadana muhiima xanuunka loo afuri karo xanuunnada ilaahay naga badbaadiyay ajaarnah wa iyaakum waa laba nooc nooc la filayo qofka inuu ka bogsoonayo nasal allah jala wacala xanuun walba inuu saa ka dhigo iyo midaan la filayn oo bimacnaa qofka kelihii buu beelay wadnihii buu beelay obration culus buu galay hadday hadda dhow la fili maayo in xanuunkan uu ka kaco oo waxaa leeyahy dawo joogtuu qaataa maalan waxaa leey adigu eh, operation baa laguu sameeyey wadnaha dawadaada waa joogto kelyuhu mar walba dhiigga laga bedelaa laba qaybood xanuunka hadduu yahay xanuun la filayo maalan qalin yaroo inta lagu yidhi maalan labaatan maalmood dawadan qaado xanuunka hadduu xanuun laga kacayo qofkaas wuu afuraya dibdimu ka soo qallaynaya laakiin xanuunka hadduu yahay xanuun joogto ah oo aan la filayn inuu ka soo kaco qofkaasuu kule muxuu bixinayaa fidyuu bixinaya waanu iman doonnaa fidyada marka qofka da'da ah iyo haweeneyda uur kale iyo midda noocan maa ilmaha nuujinaysa baana xukunkeeda isugu keenaya qofka fidyuu bixinaya moodo cusub baa waxaa jirta yurub kusoo korodhay dadku si khaldan bay u fahmeen mar walba kusaa wuxuu ku leeyahay waan xanuunsanahaye maxaan bixiyaa oo fidyo ah oo yaa ku yidhi waad xanuunsanta hore ka maaragtay bixi waad afuri kartaa laakiin dibdaba ka soo qalleen noocan sokorta ay qabtay darajadeedu intay la eg tahay dhakhaatiirtu waa inay xadidaan mid lala soomi karaa jirta midaan lala soomi karin baa jira daibeedkii oo kale xanuunna waxaa jira qofka uu la soomi karo soonkaba u wanaagsan midaan ula soomi karin xanuunka la leeyahay fidyuu bixinaya qofka ma soomayo xanuunka aan rajo laga qabin qofku inuu ka soo koco waxaa kaloo iyadana muhiima haddii maalan dadka shaqada culus ku jira shaqo culus buu ku jiraa waa feeryoole bir buu ka shaqeeyaa waqtiga sayfka ah buu wuxuu shaqaynaya ama samarka uu shaqaynaya waqti dabcan meelahaanu joogno ma dareemayna laakiin marka waddamadii aanu ka nimid iyo xagga ay carabaha aad tagtid ilaa baa laga hadlaya qofka waxa laga inuuba suuxaba xaaladaasoo kale qofkaasoo kale hadduu shaqada dib u dhigi karana waa sida ay tahay hadduu dib u dhigi waayo soo maa wuu afurayaa haddii haraad daran intuu ku yimaado uu soonka wadi waayo ama gaajo daran haddii ay ku timaado uu soonka u wadi waayo qofka waxaa dhici karta maalan xale adoon suxuuran ama adoo xanuunsanaa wax cuni waayey baa indhihii ku madoobaadeen waad wareertay soonkiina waad rabtaa xaalihi xaala maadaama gaajadu ay kaa tare badasay ama ay kaa adkaatay haraadkuna uu noqdo haraad mufrita xadkiisa ka baxsan qofkaasuu ilaahay subxana wa tacala u jeedaa waxaan masaladan masale la u fatwoonaynaa ay culimmaduna ay soo dhoweeyeen ardada imtixaanka leh ee laga yaabo imtixaanka inuu socdo to hours hoolka uu ku jiro cunto hadduusan cunina wareer badan uu dareemayo asalka waxaan leenaha meesha horta gal adoo sooman ma dhehaysa berri imtixaan baan leenaha waan afuraya waa taas waa khalad gal meesha imtixaankii gal waraaqihii qor bilow isku day inaad sidaada soonka ku wadatid waad wareertay waxaad qoran waxaad qoraysid baad kala garan weyday wixii baa isaga kaa darmay indhihii baa madoobaaday oo kiyaalkii baa kuku fillaan waaye xaalad gaara wey ilaahay subxana wa tacala uu kuu jeedaa afuro dibdama ka soo qalleey masalada waan fahmnay soo maha laakiin wax la leeyahay noocan maa berri baan safaraya haddaan sii afuraya iyo Eh, berri baan imtixaan leh haddaan sii afuraya iyo caawa baan sii ma jirto mawduucaas marka inaan ku baraarno wey waxaa kaloo iyadana muhiima qofka haddii ay dhacda maalan wuxuu filayay amaba kaba dhig qofkii waa da de qof daah rajo lagama qabo inuu dib dambe usoo yaraado haadihi alxaala waxaan leenahay qofka isaga ah qofka da'da marka lamaan u qaybinaynaa qof isagu si u asaasiqay cacatabay isku dardarmay oo waxa uu sheegaya aanu ogeyn kaa soonba laguma laha kharif baa lagu magacaaba waxba ma ogaba soon markaa ka hadlaysa wuxuu ku leeya waan soomaya inuu tukadaa laga yaabaa ama uu yidhaahdo weysada xataa aanu ogeyn qofkaas lagumaba lahaba qofka aanu ka hadlayna maxaa yeele waxaan nidhi an yakuuna musliman baaliqan caaqilan baanu soo shardinay laakiin hadduu yahay waa qof maankiisuu joogaa bisha ramadaan wuu jeclaan lahaa inuu soomo tamar iyo awood baa u diiday qofkaasuu iska afuraya laakiin muxuu bixinaya fidyuu bixinaya biidn illaahi subxaana wa tacaala haddaba fidyadaa la bixinaya waanu iman doonaa biidn illahi subxana wa tacala waxaa kaloo iyada la mida xaaladahaasoo kale yacni bimacnaa mar walbana waxaa loo baahanya qofki inuusan niyada aanu ka tegin ilaa allahuma soonku soon sunno inuu yahay soonka nafliga ah ee sunnada ah qofka amiiru nafsii wey waxaa laga yaabaa duurka iyadoo la maraya saaka maala hadda guriga kaba dhig inaan ka soo baxa in waxba aanan cunin haddana waxaa la marayaa orare twelve bay kusii dhowdahay kadib baan waxaan idhi maanta ma ayaamulbeydkii miyaha waan soomaya soonkiaan sii wati waxba kuma jabna cid idihi karta mal xalay maadan niyeysan maxaa soonka waan soon sunnaa haddaan doonan waan iska furi karaa cid markaa igala hadli kartaay mala laakiin hadduu soonku soon farada yahay qalla aan qallaynayo oo kale aan bir ramadaan oo kale niyadu waa inay xalay guntantaa niyadu waa inaan xalay meel aan dhigaa iskamana furi karo ilaa duruuf inay timaada mooyaan mawduucaas waa mawduuca ugu muhiimsan ee marka loo baahanya laakiin marka aan niyeysanaya macnaheeda maa inaanina weytu sooman qadan canaad la niyadu qalbiga iyadu ka timaadaa in marka eh, carabka laga sheega ama lagu dhawaaqayo maaha waxaa kaloo iyadana muhiima ee eh, aanu ku baraarugayno qofka maalan haddii waad soo toostay qofka waxa laga inu xabsiba ku jiro ama uu joogo meel laa internet walaa shay walaa shay no accessibility meel waa waxay dhan way kaa wada xiran yihin kadib ma ogid lakiin waxaad qiyaasaysay maanta ama berioo kale inay bir ramadaan ay tahay ma ogid cid kuu sheegtana markaa mala waad iska qiyaasaysaa laakiin maadan ogayn intaad wax cuntay baa duhurkii marka la gaara waxa la yidhi maanta ma ogid miya haa ramadaanka xalaa lagu dhawaaqa ramadaan wey dadku way soomin no saas ahaa qofkaasu maalinka uma jira tabcan muusan soomin ilmaanta dhan buu cunayay sooma laakiin maalinka inta ka harsan si uu u ixtiraamo bishan iyo iyo iyo iyo sharafta ay leedahay sanctuaryda ay leedahay waa inuusan waxba cunin sida marka ay tahay marka la sheegay waxaa la mid mida ah maalan qofka xabsiga ku jira mar way ku qabsan kartaa waxaa laga hadlaya inaad leedahay say ku dhici kartaa qofka xabsiga ku jira ee bir ramadaan ay ku soo gashay cid u sheegaysana lahayn ila ninkan labadan gidaar unba uu hor fadhiya waana mugdi laa telefoon laa shay cid ula hadli kale markaa male qofkaa marka saddex xaaladood mid weye wuu dadaalay wuu soomay hadduu markuu soomay ay ku beeganto bishii ramadaan bilowgeeda soonkaasuu aqbal hadduu soomo bishii ramadaan bil ku xigtuu mooda ramadaankii shawaal buu soomay soonka u aqbal maxaa yaele qalluu noqonayo laakiin hadduu intuu dadaala uu soomo bil shacbaan isagoo mooda inay ramadaanta uu soo celinaya halkaa waa fahmna sooma hadduu bil intuu dadaalay buu shacbaan soomay uu soo celinaya intuu dadaalay uu bishii ramadaan haleelay dood kama taagna intuu dadaalay buu wuxuu soomay bishii shawaal soonkaasu u jiraa marka laba xaaladood waa la tirinaya hal xaalaan la tirin maayo waxaa la mid a ah, wuxuu uu dadaalay markaasuu toban maalmood ka haleelay labaatanna way dha labaatanka uu hormariyey waa inuu soo celiyo tobanka uu haleelan way u xisaabsanta waxay ka mid tahay axkaamta iyadana muhiimka waxaa kaloo loo baahan yahay bisha ramadaan dabcan marka la gaaro asal wuxuu yahay marka saa adinka uu dhaco ama imsaakiyaadka aanu haysanno oo kale aanu ku soomayno markuu saa qofka u arko waa inuu hore ka soono marka bacd alcawaam waxay aaminsan yihiin qofka marka la gaaro in markaa suulkaas xataa la dhuuqdhuuqayo maaha sunno maaha laakiin waxa ay tahay ama biyaha ka bado ama timir ha cuno ama calaqale intuu fariiso ha cuno innaga dabcan waanu dadaali jirnay xoogaa yar waddanka waxaan xusuustaa markii ugu dambaysay in maaragtay sacabada biyo laysugu shubi jiray oo hal timir laysi siin jiray asalkiisu wuxuu yahay in la fadhiiso xoogaa wax la cuno qofki isagoo baahida marka ay xoogaa ka jabto ha istaaga hadduu doomo didanba markaa hagu soo ragaal celiyo lakiin waxaa laga yaabaa laba qalad baa jira innagii walaalahin carabta farqi baa noo dhexeeya innagana xoogaa waanu gaabinay qofki isagoo gaajaysan buu salaaddii gelaya hadduu imaamku kugu dheereeyana hoos baad ka lacnadaysa ama nimanka walaalaheenoo ma intay fariistaan bay birima iyo sugunta maanta dhan bahashi ilaa qofka uu ka kici waayo kadibna xitaa hadduu faradka u istaagana isagana hadduu imaamka dheereeya waa nin daalana ma wadi karo ama sunnadi uu la imaama labada xaaloodba khalado waa in markaa qofku marka uu ka fakaro mawduuca isaga waxaa kaloo iyadana loo baahan yahay in sideedaba waxaan dadku ay u yaqaanaan maanta imsaakiyaadka badanaa hadda jadaawisha yurub waxaa ku jira jadaawil ay ku qoran tahay toban daqiiqa ka hor ayaa waxa le afka xero toban daqiiqo ka hor baad afka xiranaysaa fajarkiina weli ma soo gelin imsaakiyaad oo kale oo iska bidco weye maxaa yaele wax asala markaa male maxaa yaele waxaa la ogol yahay marka adinka uu dhaco fajarka marka waqtigiisa la gaaro ayuu afxirashadu ay bilaabanaysa wixii ka horraya marka maaha masaa'il kale oo ilnaha la xiriirtana tabcan culimmado dhan baa ka wada hadli doonta biidn illahi subxana wa tacala haddaba waxaa kaloo iyadana muhiima ee aan u baahan nahay qofka muslimka ah waxaa la rabaa haddii adinka uu dhaco inta afkaaga ku jirta waa la gartay ninka isagoo galmoonaya buu adinkii ku dhacay oo kale markiiba inuu soo boodo xataa manidu hadday ka timaada mushkilad ma laha laakiin inuu wax sii wadaay qofka isaga axkaamtii ka ratibmi lahayd baa noo iman doonta biidn illahi subxana wa tacaala in yar kadib aanu sheegi doono maxaa qofka afuriya marka laga reebo dhiigga caadada ee dumarka ku dhaca ee dhiigga dhalmada ah marka laga reebo waxaa kale ee dadka afuriya shuruud buu leeyahay saddex shardi shardiga koowaad qofka waxaan horta waa inuu aqoon u leeyahay aanu jaahil ahayn laba waa inuusan halmaansanayn saddex waa inuu isagu doorto aan la khasbin wixii laakiin haddaan aqoon aanu lahay ama aanuu halmaansan baan biyo cabay oo cunay ama waa lay khasbay inta xabad madaxa laga saaray waxa la yidhi wallahi haddaadan biyahan aadan ka ban waaba lagu dilayaa haadihi alxaal xukunku markaa kuma jirto haddaba waxaa dadka afuriyay waa laba nooc noocna waa nooc istifraaqa oo jirka ka soo baxa noocna waa nooc imtilaa'a jirka gala labadaabay u kala baxaan maalan nooca jirka ka soo baxa waxaa ka mida manidii oo kale qofka markuu galmoonayo matagii oo kale honqaacadii oo kale xaydkii oo kale dhiig gabadhuu ka soo baxayay <coughs> xijaamadii oo kale qofka marka la toobayo oo kale noocna waa nooc imtilaa jirka baa buuxsan weeye sida cunidii ee cabitaankii iyo wixii la midka ah haddaba waxyaabaha maalan wax alla wixii jirka gale ee raashin ah cunid iyo cabid wuxuu doono ha noqdee wuu ku afuraya laakiin waxaa jiri karta irbado qofka lagu duro oo filabooyin qofka la siiyo irbadaha jirka lagu duraayo labaan u qaybinayna hadday tahay nutros mid iyadu jirka nafaqo gelinaysa qofku afuraya haddii ay tahay midaanan jirka nafaqa aanan gelinaynna qofka ma afurayo yani maalan irbad caadiya iyadu qofka kuma afuray lakiin haddii jidhkii raashin uu ka qaadan karo qofkaas uu afuraya wama ila dalik wixii la mida ah waxaa kaloo la mid mida ah maalan dadka kelyaha laga dhaqo haddii marka dhiigga la soo saaro ay la sifeeyo muluuxa iyo sokoriyaad iyo inta lagu daro jirka dib loogu celinayo halkaana qofka awood uu ka qofkaas uu afuraya siday culimmadu ay tilmaameen waxaa kaloo iyadana eh, aanu tilmaamayna biidni illahi subxana wa tacaala waxyaaba waxaa jira dadka aanay ku afurin sida maalan eh, ma aragtay sisboosada la qaadanayo oo kale qofka ma afuriso waxa kaloo lagu afurin maalan dhaga haddii qofku iska dhaqo mushkilad ma laha maalan ishoo kale waxa saa lagu tasliyo ee lagu dhibciyo qofka maalan indhaha markay xanuunayaan oo kale dawada la qaata mushkilad ma laha bakhaaha sprayga ee sanka lagu buufiyoo kale mushkilad ma laha laakiin waa inuu iska ilaaliyo inuu xalaqii marka uu gaaro waxa kaloo la mid ah dadka maalan neefta qaba oo kale ama asmada qaba oo kale waxa ay saa isugu buufiyaan oo kale ama waxay carabka saa u saaraan waxba kuma jabna biidn illahi subxana wa tacaala haddii ay dhacdo qofka in mindaar la geliyo sida maalan dumarka marka la baarayo oo kale ee dhakhtarka amaba uu mindaar geliyo ama wuxuun uu geliyo hadihi alxaala ee lowlabka iyo wixii la xiriira mindaarka isaga qofka ku afuri maayo biidn illahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo iyadoon la mid ah, qofka haddii intuu baxo dhakhtarkii baad u tagtay maanta iliga lagaa soo siibay iligaa lagaa qoday iligaa lagaa sifeeyey oo kale qofkaasu ku afuuri maayo biidn illahi subxana wa tacaala luqluqashada laguma afuro iyo cadayga laakiin wuxuua ah inaadan laqin weeye sida ugu muhiimsan weeye waxaa kaloo iyadana maalan soo gelaya maalan haazaadka lagu talagalay sida benjiga oo kale dhakhtarka markuu ilkaha kaa saara waa in hor meeshii uu takhdiiriyaa meeshu waa inuu marka badovalsay wuxuu saaraa soo ma hadihi alxaala qofkaasu kuma afurayo biidn illahi subxana wa waxa waxaa iyadoona la mida maalan waxyaabahaasoo dhan hadda aanu tilmaam laguma afurayo laakiin waxaan leenahay qofka si ula kacihi cunid iyo cabid u bareera qofka isaga xukumkiisu aad ogtihiin kabaa'ir buu ku dhacay laakiin waan halmaamay anoo iska cunayo ayaa mid yidhi war maanta miyaadan miyaadan soonnayn markaasaan ku baraarug wixii aan cunay waa sidai ay u tageen weeye hadihi alxaala waxay ka mid tahay waxyaabaha aan marka u baahanay haddaba waxaa kaloo reeban masaladan si gaar gaaraan ugaga hadlaynaa dadka isqabaayay biramadaan isuma galmoon karaan haddiise ay dhacdo inay galmadu ay dhacdo maaha taataabasho guud maaha laakiin galmadu haddii ay dhacdo dadkaas waxaa saaran maalin walba oo ay sameeyeen yacni maanta iyo berri oo kale waxaa saaran qofka inuu laba bilood uu soomo yacni sida kafaaro gudka u yahay walidalika nebiga sal lla ly slam xadiidkii abu hurayra inagu nebiga la joognaba wuxuu leeyahay ayaa nin u yimid markaasuu yaa rasuul allah halagt waan halaagsan markaasuu nebigu oo maxaa ku haya wuxuu yidhi waan galmooda anoo sooman markaasuu nebiga sal alla lay slam wuxuu yidhi adoon ma xorayn kartaa markaasuu yidhi maya markaasuu laba bilood oo xirita ma soomi kartaa markaasuu markaasuu yidhi maya markaasuu lixdan miskiin ma quudin kartaa markaasuu yidhi maya dabcan sida xadiidka marka ka muuqata haadihi xaala marka waxaa laga qaadanaya dabcan maanta addoon lasoo xoreeyaa ma helaysa lixdan maskiin oo la quudin waa xukum kale laakiin labada bilood ee la tilmaamayo haddii labadaa bilood hadalka bilowgiisa waxaan soo hormariyay soonka labaan u qaybinay maa yajibu fiihi tataabuc wamaa laa yajibu fiihi tataabuc wax la xiriirinaya soo ma labadaa bilood isagoo wado kontan maamood marinayo maalin afure dibdanbuu ka soo bilaabaya dibdanbuu ka soo bilaabaya hadday maalan haweeney ay tahay haddii waxaa kala goynayay sharci uu yahay maalan sharciga muxuu noqon karaa xaydkii baa ku yimid ilaa laba bilood xiriirin waa laga rabaa mushkilad male macaala shay sharci ayaa yimid laakiin labadaa bilood haddii maalin maalin hadduu qofka afar dibdiba ka soo celinaya way dhacdaa maalan maantuu sameeyey laba bilood waa boqol iyo he waa lixdan maalmood soo maha maalin kale ku darsaday lixdan maalmood maalin kale ku lixdan maalmood boqol iyo siddeetan way iska soconaysaa ama miskiinkii baa la qudinaya gabadha muslimaddaa marka laba mid weeye haddii tacaawun uu jiro oo iyadu hawsha ay la waday iyadana waa laga rabaa laakiin iyadoon ogeyn baa waxay dhacayn soo ma iyadu markaa xuma saaran xukunkeedu mowduuca waa sidaas oo kale laakiin waxaa ka horeeya galmada waxaa ka horeeya ee marka farakacyaarka ah hadihi alxaala dadku waa labo qofka hadduusan ismaamuli karin ama gabadhu ay og tahay odagu inaanu ismaamuli karin ama isagu inuu og yahay gabadhu inaanay ismaamuli karin waa in horta eryada laga dheeraado oo eryadaas waa erya mandiqa maxduura lagu magacaabaa waa prohibited zone ha gelin areadaas maxaa waa is og awooddaadu waad ogtahay inaad ismaamuli karin laakiin qofka hadduu ismaamuli karo ay dhunkashadii wix la mida ay ka dhacday soonkaasu marka waxba kuma jabna biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo iyadaa la mid a qofka adoo hurda ay biyuhu ku soo dhaafeen waxbaad ku riyootay soonkaas uu ku jira biidni illahi subxaana wa tacaala laakiin qofka isku daya inuu isagu iska keena biyihii iska keeno ama wuxuu eegay ha noqoto ama indhaha la raaco uu fiiriyey ama wuxuu ku fakaray uu maqla ha noqoto hadihi alxaala waxaan leenahay qofkaas horta waa inuu ilahi subxana wa tacala u toobakeenaya dembi weyn buu ku jira markaa ugu horraysa oo midda labaadoo soonkaas dib dambe usoo celinaya waxaa jirka ka soo baxaya waxaa ka mid ah oo kale qofkii ismatajiya ee ishunqaaciya qofka isagaa dabcan isagaa u bareeray qofka isagaa camdan buu u uu soo qalaynaya laakiin haddii ay wuxuu ku soo dhaafaan awooddaada ka baxsan yihiin wax riixa aan aad u adkaysan karin baad aragtay waxbaad ku labalabootay disgusting ah waa ismaamuli weyda markiiba baasha way kusoo dhaaftay mushkilad maleh biidn illahi subxaana wa tacaala haddaba waxa kale ee iyadu muhiima ee badanaa dhaawacyada qofka soo gaaro dhiigga uu kaga yimaado oo kale ama qofka songorarka qabo oo kale iyo waxa la midkaa tax mushkilada male ama dadba waxa laga yaba markay meelaha bensiinka ay ka qaadanayaan oo kale bensiinka waxa laga yaabaa inuu iyo shidaallaha iyo markaad joogtid inuu markiiba wixii ay gaarayaan dhuuntaada inay gaarayaan baad dareemaysa ama barafuunada xooga badan oo kale waxba kuma jaban wixii awooddaada ka baxsan biidn illahi subxana wa tacaala xanjada la cunayo soonka way burisaa iyo sigaarka dad baa waxaan ku aragnay xaramka iyadoo bir ramadaan lagu jiro sigaarka dhuuqaya sigaarku waaba qaaca buu ku le waaba qiiq baxaya ama xanjadii iska cunayaaba waxaa bale qaar hadda waxaad arkaysaa meelaha iran ka yimid salaadoo lagu jiro xanjada iska cunayaaba imaamkeena waladaalintaasoo isaguna dhacdaasu ku hayaa uu iska cunaya amaba bir ramadaan iyadoo lagu jiro haddana cunaya waxay aaminsan yihiin markii gam ay taagan tahay ama xanjo ay taagan tahay ama daanday ay taagan tahay ama mastik ay taagan tahay inayd mushkilo lahayn taasuna markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha soonka buriya ka mid tahay dadka biyaha oo qofka maalan hadduu kulaelka uu kaa bato kale biyahina isku shubtid oo kale oo qofka uu maartay mushkilad ma laha biyaha la dhex gelayay ee ay u badan tahay dhagaha wixii inay kaa galaan afka ay kaa galaan waa inaad ka fogaataa soonka wuu burinaya badanaa dadka dabaalanaya oo kale ilaa allahuma qofka inuu yahay qof maahir ah ee dabaashay sida ay tahay u yaqaan ee maamuli kara dadka maahiriinta ah bahasha yaqaan waxaa lagayaba sanka iyo dhagaha middu inaanay ka gelin xukumkooda iyagu marka way ka duwan yihin hadihi alxaala marka waxay ka mid tahay waxyaabaha axkaamtaan u baahanna waxaa jira marka axkaam iyadu gabadha muslimaddaa ah sida gaarka ay u leedahay ee eh, dulmar aan ku sameynayno gabadha muslimada ah waxaanu tilmaanna haddii dhiiggii caadigaah uu ku dhaco amaba kii dhalmada ah uu ku dhaco inay afurayso dibdamba ay kasoo soo qallaynayso dhiig marka waxaa jira isagu istixaadaha ama dhiig dhabar furan lagu magacaabo oo laga yaaba kaniiniya la qaatay oo kale ama marka ilmaha la xirayo oo kale eh, dumarku markay qaataan oo kale dhiigu isdhaafaya waqtiisa isbedelaya waxaa laga maanta waqtiguu iman jiray inuusan iman inuu ka soo hormaro inuu kala go'i waayo hadii alxaala waxaan leenahay wixii xayd ah oo dhiigga caadiga ah ee bilaha ah iyo wixii nifaasoo dhalmada ku yimaada kuwaasu waa la afuray waa lasoo qaleynay ama istixaadadu sooma wax saameyna kuma laha salaad iyo soomba gabadhu way soomaysaa waana ay salaadaysaa ama wixii iyadii odageeda ka dhaxeeyey inay caafimaad ahaan iyo si kale ugaga tagaan mooyaan wax ka reeban markaa ma laha haddaba marka maxaa laga yeelayaa gabadha iyada dhiigga marka dabcan hadduu iska socdo laba bil buu socdaa maalan dumarka qaarkood ama bil buu socdaa waxay ku kala saaraysaa hadba yacni maalan haddii uu ku soo beegmo maalmihii dhiigga uu ku dhici jirana waxay u tixgelinaysaa inuu dhiig yahay hadduu dhiigga midabkiisu yahay mid dark red uu yahay oo aad iyo aad marka madow xigeen uu yahay markuu isagoo casaana oo guduuda iyadana marka way afuraysaa haddaanay aqoonna fii hadihi alxaala dad bay markaa weydiinaysaa oo kaga qiyaas qaadanaysaa kuwa iyadoo asaageeda waxaa la mida iyadana waqtigiina wuu dhammaaday waxaana maaragtay masaa-ishiina weli way harsan yihiin lakiin waxaan leenahay maalan haddii ay dhacdo maalan gabadha musimadda ah ee iyadu xaydka amaba andhaha ah eh, ee ilmaha nuujinaysa ama iyadu uurka leh shan qowl baa ku jiro fiqiga aara' kala duwana qowl ina leh waa laga rabaa inay soo qallayso inay fida bixiso qowl ina leh way soo qallaynaysaa qowl ina leh inay fida bixiso aqwaashay badanta qofkana meeshuu doon u qaadan kara laakiin qowlka macquulka ah ee culimmaduna ay fatwoodeen ee practicallyna runtii socon kara ayaa wuxuu yahay gabadha uurka leh maalan gabadhan sanadkan ay uur leedahay sax sanadka dambana ramadaanka marka la gaaray ilmihii bay nuujinaysaa sanadka ku xigana haddii xawlayna kaamilayna ay tahay ilmihii bay nuujinaysa hadana uur kale qaada haddana kii kale nuujinaysa haddana uur kale qaada shuqulkii eh, maalan eh, xiriirka ah oo kale shan ciyaal oo kale markay gabadha ay xiriiriso oo shan sanana uur ay leedahay oo shan sanna ay nuujinayso toban sano goormay soo qallayn doontaan isweydiinaya halkaa marka taysiirku wuxuu ku jira gabadha in la yiraahdo haddii wuxuu sida ay yihiin uur leedahay ama ilma ay nuujinayso inay fida ay bixiso fidyadu inay fidyada ay bixis fidyadana waa maxay waxaa maalin kastoo gabadha ka tegay baa maskiin la quudinaya maalin kasta soonka uu ka tegey baa miskiin la qoodinaya fidyadu lama hormarin karo lama hormarin karo wuxuu imi qof soomaba tahay iyadoo waqtigii la gaarin laakiin maalinkaas baad bixinaysaa amaba bisha ramadaan maalinka ugu dambeeyaad hal mar dadkii la qoodin lahaa quudinaysaa laakiin kama hormarin kartid fidyadaad marka yaa bixinaya waxaa bixinaya haweenayda uurka leh iyo midda ilmaha nuujinaysa iyo qofka da'da ee aanan ka bixi karin iyo qofka xanuunkiisa uu joogtayah afartaa kategoriba fiday bixinayaan fidyada iyo kafaarada farqi baa udhexeeya kafaarada waa dembi qofka uu galay oo faraha lagaga kawaynayo halka fidadu ay tahay wixii uu ka soo bixi waayey oo markaa loo fududaynayo halkaa marka dabcan meeshaasaan kusoo gebagabaynaya waqtina u iga dhammaaday oo mas'ale kale waxaa jirtay iyadoo taxliilkeeda u bahan lakiin su-aalhay ku iman doontaa waxaan leenahay wailaa huna wabillahi towfiiq